نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي وخليلنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب الإنصات للعلماء baabu linsaati lilculamaa wuxuu baab yahay culimada in loo aamuso si loo dhagaysto alinsaat waa sukuut wey qaala waxa uhi xadaana xajaaj waa xajaaj bnu minhaal qaala waxa uhi xadaana shucba qaala ahbaranii caliy bnu mudrik annakhaci alkuufi can abi zurca bni camr bni jariir bni cabdillaahi اlbajali صaxaabigii jariir bn cabdilaahi اlbajali ayaa awow u ah can jariir bn cabdilaahi اlbajali oo awowgiiye ana nabiya sal اllahu alayh wasalam oo صaxaabigii lagu magacaabay yuusufu hadihi اlumma ay waxa weeye saxaabadu qaar ku odhan jireen ana nabiya sal اllahu alayh wasalam qaala lahu waxa uu ku yihi fi xajaة اlwadaac xajkii sagootinta istansij naasa dadka aamusii si ay khudbadda u dhegaystaan faqaala waxa uhi nabigu laa tarjicuu ha noqonina aniga gadaashay kufaaran gaalo yadribu bacdukum barhkiin uu garaacayo riqaaba bacdin barhka kale qoorahooda yacnii barhkiin barhka kale uu u laynayo sida gaalada uu u laayo ama ula dagaalamo maxalu shaahidku waxa uu yahay waa iman doonaa khudbaddu iyadoo faahfaahsan nabigu calayhi salaau wasalaam inuu amray saxaabigaas inuu dadka aamusiiyo waayo acmaashii xajka la gudanayay sawaxanka iyo buuqa ayaa badnaa dadku aad bay u badnaayeen xujay bay ahaayeen nabigu calayhi salaau wasalaam xajkiisii ugu horeysay bay ahayd kii ugu dambaysana way noqotay waa laysugu yimi sidaa awgeed baa nabigu in la dhagaysto dadkuna ay aamusaan marka xalaqaadka cilmiga iyo goobaha cilmiga ah iyo xisasu markay baxayaan in la si loo dhagaysto waa mid waxa wey ka ah aadaabta muhimka ah waxayna ka mid tahay mafaatiixda cilmiga awaluha alinsaat in la aamuso uma alistimac uma alfahm uma alcamal wahaakada baabun wuxuu baabu yahay maa yustaxabu wixii lala jeclaysanaya lilcaalimi caalimka idaa suila haddii la weydiiyo ayu nnaasi dadka keeba aclamu ugu cilmi badan fayakila ama fayakilu waa u tala saaranaya alcilma cilmiga ila allahi xagga alle yani ayuu cilmiga u celinaya oo allahu aclam buu odhanaya qaala waxau hi xadaana cabdullahi bni muxamed almusnadi musnad baa loo nisbeeyey waayo masaaniidda iyo axaadiista xidhiidhsan buu jeclaa qaala waxa uhi xadaana sufyaan ibnu cuyayna qaala waxa uhi xadaana camr wa camr bnu dinaar qaala waxa uhi ahbaranii saciid bnu jubayr qaala waxa uhi qultu waxaan ku uhi libni cabaas ina nawfan ninka nawf la yidhaahdo albikaaliya ee bikaan loo nisbeeyey yazcumu wuxuu sheeganayaa anna muusa muuse laysa bimuusa bani israa'iil muusaha la sheegay ma aha muusihii bani israa'iile la yaqaanay muusa bni cimraan ma aha inamaa in kala maa huwa isagu muusa aakhar waa muuse kale weye shuraaxda qaar waa isku daya inay magacaabaan muusa bni iyo rag la magacaabay laakiin wax la huba waxau i muusihii la yaqaanay ee nabiga ahaa maaha waa muuse kale faqaala waxau hi ibnu cabaas kadaba been buu sheegay caduwullah cadowgii alle nawfna nin muslima ayuu ahaa laakiin ibnu cabaas wuxuu aad u diiday warkaa laga soo sheegay hadalkana waxa uu ihi maqaama azajri wataadiib inuu hadalka ku adkeeyo ayay ujeedadiisu waa waxa uu sheegayba waaqaca khilaafsan yaanu uba bareerin kadaba caduwllah cadowgii alla been buu sheegay qaala waxa uhi ibn cabaas xadaana ubay bnu kacab can nabiyi sal اllahu alayh wasalam qaama waa istaagay nebigu ibnu cabaas baa wuxuu ka warinaya saxaabiga la yihahdo ubay bni kacab qaama waa istaagay muusa annabiyu ee nabiga ahi khaiiban xaal uu yahay mid khudbadaynaya fii bani israaiil bani israaiil qowmkiisa dhexdiis ayuu khudbad kala dhex istaagay fasuila waa la weydiiyey ayu naasi dadka keebaa aclamu ugu cilmi badan faqaala waxau hi ana aclamu anaa ugu cilmi badan facataba allaahu alla waa cananta calayhi dushiis yani u oo uu gooyey ana aclam ay min annaas dadkaanaa ugu cilmi badan lafdi horeynu soo marnay oo la weydiinaya hal taclamu axadan aclama minka miyaad og cid kaa cilmi badan wuxuu ku jawaabay laa ay laa aclamu axadan aclama minii asu'aalu mucaadun fi ljawaab jawaabta waxaa loo celiya su loo celiya yani ma ogi cid iga cilmi badan halkanna cid igama cilmi badna waa la jamiyey taa ishkaal keeni mayso oo suaal walba jawaab u munaasiba loogu jawaabay markii la weydiiyey miyaad ogtahay cid kaa cilmi badan ma ogi cid cilmi badan markii la weydiiyey dadka yaa ugu cilmi badanna waxau dhi anaa ugu cilmi badan waa sidau isagu u malaynayo ama uu haysto isma khilaafsanaa facataba allaahu alla waa canaantay calayhi id sababe ama cilo yani sababtii loo canantay weeye lam yarudda aanu u celin alcilma cilmiga ilayhi ilaahi xaggiisa agtiisa intii ka ahaatay yani waxaa loo canaananaya inaanu cilmiga alle subxaanahu watacaala u celin faawxa allaahu ilaahay waa u waxyooday ilayhi muuse ana cabdan adoon oo min cibaadii addoommadayda ka mida ah, bimajmac albaxrayn meesha la yidhaahdo majmaculbaxraynka waa meel laba baday ay ku kulmayeen meelo badanna waa la sheegay laakiin wax jamiyo cadaya lama hayo bimajmac baxrayn ku sugan labada bad meesha ay ku kulmaan huwa addoonkaasi aclamu minka isaga ayaa kaa cilmi badan cilmi badnaantaasina waa intii la siiyey khadar calayhi salaam yani masaaishii uga cilmiga badnaabaa looga jeedaa laakiin hore aynu usoo sheegnay aclamiye mulaqaa maaha waayo muusa ibni cimraan calayhi harci baa lagu soo dejiyey kitaab baa lagu soo dejiyey axkaam iyo masaa'il badan buu dadka u hayay oo waxa weeye u sheegayey marka marka xaggaa laga hadlo muusa kaga cilmi badnaa laakiin waxaa loo jeedaa maadaama muuse calayhi salaam uu cilmi sheegtay ama uu sheegtay dadka inuu ugu cilmi badan yahay ayaa waxaa la tusayey nabiga khadir la yidhaahdo inuu hayo cilmi aanu muuse hayn marka min hadihi naaxiya iyadoo dhinaca laga eegayo ayaa waxa weeye sidaa loo sheegay wailaa marka si guud loo eego muusa fadli badnaa bilaa khilaaf isagaana cilmi badnaa huwa isagu aclamu minka isaga ayaa kaa cilmi badan qaala waxa uhi yaa rabbi rabbigayo wa kayfa bihi sidee baan u gaadhaya yacni kayfa sabiilu waddadu xaalkeedu waa sidee bihi isaga aan ku gaadhayo yacni kayfa alwusuulu ilayh ama kayfa sabiilu ilay sidee baan u gaadhaa faqiila lahu waxaa layidhi ixmil qaad xuutan kalluun fii miktal sallad ku qaad xabad kalluuna sallad ku qaado faidaa faqadtahu haddii aad weydo kalluunkaas fa huwa khadir ama ay hunaaka halkaasuu ahaaday oo halkaasaa laga helaya fanalaqa waa tegay muuse wanalaqa waa la tegay bifataahu wiilkiisii yuushaca bni nuun ayuu kaxaystay waxamala labadoodu waa qaadeen xuutan kalluun fii miktalin sallad bay ku qaadeen xataa kaana ilaa ay ka ahaadeen cinda asakhrati dhagaxa agtiisa wadaca waa dhigeen ru'uusahumaa madaxyadooda ayay dhigeen dhagaxa hoostiisa wanaama waa seexdeen fansalla waa siibtay alxuutu kalluunkii min almiktali salladii buu ka siibtay faitakhada waa yeeshay sabiilahu wadadiisa fi lbaxri badda saraban ay maslakan wada ayuu ka samaystay saraban yani maslakan meel uu qaado ayuu waxa weeye ka samaysta wa kaana limuusa muuse waa u ahaa iyo wa fataahu wiilkiisa kalluunka baxsashadiisa iyo noolaantiisu ajaban yaab u ahayd kalluunkii ay dhanaanisteen ay hagaajisteen ay doonayaan ay soo bislaysteen ay doonayaan inay cunaan inuu waxa weeye salladii ka boodo isagoo nool oo baddii uu ku noqdo yaabbay ku noqotay fanalaqa waa socdeen baqiyata laylatihima habeenkoodaas intii ka hadhay iyo wa yowmihimaa ama wa yowmahuma maalintoodana waa socdeen alfaada qaarna waxaa ku yimi cagsiga baqiyata yowmihima wa laylatahuma yani waxay socdeen maalinka intii ka hadhay maalinna way soconayeen iyo habeenkiibay soconayeen waayo lafdiga ka dambeeya inoo cadaynaya awal maalin bay soconayeen maalintii inteedii dambay socdeen habeenkii oo dhanna waa soconayeen falammaa asbaxa markii uu waabariistay marka taas waxay inoo caddaynaysaa lafdigan hadda inoo yaallaa inuu maqluub yahay inuu istabamarsan yahay cagsigaa u munaasiba falammaa asbaxa yani fandalaqa waxay soconayeen baqiyata laylatihima baqiyata ywmihima maalinkooda intii ka hadhay waayo maalin bay soconayeen wa laylatihima habeenkiina waa soconayeen waxaana fiican in la nasbiyo wa laylatahuma oo looga jeedo habeenkii oo dhanna waa soconayeen waa baqiye aan loo idaafayn aan lagu cadfin laylatihima aan lagu cadfin si habeenku aanu u kala dhinnaanoo isna baaqi aanu noqon marka wa laylatahuma ay wa fii laylatihima habeenkiina waa soconayay oo dhan dabeedna habeenkii hadday socdaan waxaa ka dambaysa falamaa asbaxa goortii ay waa bariisteen qaala muusa muuse waa ku yidhi lifataahu wiilkiisa aatina noo keen hadaa'ana quraacdeeda noo keen waa xilliga subaxa hore wixii la cuno laqad laqiina inagu laakiin waxaynu dhaqaana duhurka wax la cuno laqad laqiina waa la kulannay min safarina safarkayaga haadakana nasaban daal baanu kala kulannay walam yajid ma helin muusa muuse calayhi masan daal taabasho oo min anasabi daalka ka mida ah. yani wax daalka ka midi ma helin xata jaawaza ilaa uu dhaafay almakaana meeshii alladii kaasoo umira bihi la amray yani meeshii layidhi khadar baad ka helaysa markuu ka fogaaday ayuu daalka dareemay faqaala lahu waxa uu ku yidhi fataahu wiilkiisu ara'ayta waxaad ka warantaa id xilli aweynaa aynu u iilannay oo aynu u dumannay oo aynu u hoyanay ila sakhrati dhagax fa inii anigu nasiitu waan ilaaway alxuuta kalluunkii baan ilaaway qaala muusa waxa uu ku yidhi dalika kaasi maakii weeye kunna aanu ahay nabqi kuwa dalbaya waa waxaynu raadinaynay wey fartadaa way laabteen falama intahaya markay ku dhammaadeen oo ay yimaadeen ila sahrati dhagaxii idaa rajulun waaba nin musajan ku duuduuban biawbin mara ku duuduuban aw ama qaala waxau ihi tasaja isku duubay biawbihi maradiisa isku duuduubay fasallama muusa muuse waa salaam ninkiibuu salaam faqaala alkhadiru waxa uu yidhi wa na ay wa ayna halkay kuu joogtaa biardika dhulkaaga asalaamu salaam yani salaanta xaggaad ka keentay dhulkiinna sideebaa la ysugu salaamay yani min ayna laka salaam salaanta xaggaad ka keentay aad i kama filanayn faqaala waxau ihi ana muusa anigu muusana ahay faqaala khadr waxau ihi bani israa'iil ma muusihii reer bani israa'iilba qaala waxau ihi nacam qaala waxau ihi hal attabicuka maku raaca calaa an tucallimanii inaad ibarto mima cullimta kii lagu baray xaggiisa xaaluu ka yahay rushdan hanuun waxa alla uu ku baray wax ka mida ah, inaad ibarto makuu raaca qaala waxa uhi inaka adigu lan tastaiica awoodi maysid maciya aniga macayga sabran sabr awoodi maysid yacni dulqaad iyo adkaysi yaa muusa muusow inii anigu calaa cilmin cilmi baa ku suganahay oo min cilmi illaahi cilmiga alla ka mida ah calamaniihi wuu i baray anta adigu aadan ogeyn wa anta adiguna calaa cilmin cilmi baad ku sugan allamakahu alla uu baray laa aclamuhu aanan anigu ogayn oo aanan cilmi ulahayn qaala waxau hi satajidunii waad ii helaysaa in shaa allaahu muuse odhanaya alla uu doono saabiran mid sabraya ayaad ii helaysaa ama igu ogaanaysaa walaa acsi ku caasin maayo adiga amran amar amaraad leedahayna caasimi maayo fanalaqa waa socdeen yamshiyaani xaalay yihiin kuwa soconaya halkaa laguma sheegin fanalaquu yamshuuna lama odhan waayo bay ahaayeen waxaa la sheegay muuse iyo khadr baa la sheegay labadii nebi yuushac waxaan loo sheegin yuushac maqsuud ma ahayn maqsuudku waa muusa calayhi salaam isaga ayuu tabac u yahay markaa muusuu fangashan yahay kuwa soconaya calى saaxil اlbaxri badda xeebteeda laysa lahumaa xaalaanay u sugnaan labadooda safiinatu doonni ay waxaweeye raacaan famarat bihima waxaa soo martay safiinatu doon fakallamuuhum waa la hadleen an yaxmiluuhuma halkan dibbaa loo soo celiya waa la jamciyey saddexdoodaba waayo waxaa suuragala cidda la hadlaysa yuushac ina yahay maadaamuu u adeegayay fakallamuuhum waa la hadleen an yaxmiluuhuma inay waxa weeye qaadaan khadir iyo muuse calayhi salaam yuushacna waa tabac fa curifa waxaa la gartay alkhadru baa la garta fa xamaluuhuma waa qaadeen bihayri nawlin nool la'aan bay ku qaadeen kelmadda nool aynu isticmaalno waa kelmad carabiya wey oo fasiixa nool la'aan bay ku qaadeen fa jaaa waa yimi cusfuurun shimbir baa fa waqaca waa dul istaagay calaa xarfi safiinati doonta dacalkeeda ayuu isku taagay oo kusoo aistaykusoodhaaymankuistaagaa waa kabaday hal mar biyihii naqratan waxa weeye kabasho aw ama naqratayni laba fi lbaxri badii yani laba jeer ayuu biyaha waxa wey afkiisa geliyey faqaala alkhadru khadr waxa uu yidhi yaa muusa muusow maa naqasa cilmi cilmigaygu ma nuqsaamin iyo wa cilmuka cilmigaagu min cilm illaahi caza wajal ilaahay cilmigiisa ila ka naqrati al lcusfuur waxa weeye mooyaane sida shimbirkan kabashadiisu filbaxri badda uu kabanayo u nuqsaamiyey yani cilmiga alla uu ku ka uu isiiyey marka cilmiga alla loo eego waxba kama nuqsaamin ilaa sida shimbirkani kabashada uu badda kabanayo uu u nuqsaamiyo waxaanaynu ogsoonnahay shimbarku badda waxa uu ka qaadanaya inaan waxba ka nuqsaaminayn cilmiga allana waxba ka nuqsaami maayaan hadalkana waxaa looga jeedaa min baabi almubaalaga yacni cilmiga alle inaynaan culumteennu aanay waxba ka nuqsaaminayn sidaasaa looga jeeda yani waa nafyi usluubkaa lagu taakiidinayo walaa cayba fiihim hayra ana suyuufahum bihina fuluulun min qiraaci alkataa'ibi ayay la mid tahay seefahoodu wax ceeba ma laha aan ka ahayn dagaalkaa ay ku dagaalameen ee waxaweeye ay ku galeen yacnii intaasina seefihii kamaal bay u tahay seefta ceebteedu waa inaan lagu dagaalamin laakiin in lagu dagaalama kamaal bay u tahay macnahaasaa looga jeedaa waa min baab almubaalaga laakiin cilmiga alle subxaanahu wa tacaala waxba ka nuqsaami maayaan facamada waa u qastiyay alkhadiru ilaa lawxi lawx buu u qasiya oo min alwaaxi safiinati doonta looxyadeedii ka mida fanaacahu waa siibay meesheediibuu saaray faqaala muusa muuse waxaa uu yidhi qowmun qolo xamaluuna ina qaaday biayri nawlin noolla'aan inugu qaado axsaan inoo sameeyey camata waxaad u qasiday ilaa safiinatihim doontooda fakharaqtaha waad sheexday lituqriqa ahlaha si aad u halaagto oo aad u maashayso qaala waxa ui alam aqul laka miyaanan kugu odhan muusow inaka adigu lan tastaiica awoodi maysid maciya aniga macayga sabran sabr awoodi maysid qaala waxa ui muuse laa tuaakhidnii ha ii bima nasiitu wixii aan ilaaway wixii aan hilmaamay ha ii fa kaanat iluulaa tii koowaad waxay ka ahayd min muusa calayhi salaam nisyaanan ilowbay ka ahayd sida ayaddu ay tilmaamayso riwaayaadka kale waxay odhanayaan wthaaniyatu sharطan wthaaliatu camdan ta koowaad ilowbay ahayd inuu hadlo ta labaadna waxay ahayd sharibay ahayd in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii shari buu ku xidhay haddaan mid dambe ku weydiiyo aan kugu soo celiyo saaxiibtinimadeenna jooji wthaaliatu camdan ta saddexaadna waa u badheer low shita latakhadta calayhi ajra qaala hada firaaqu baynii wa bayni ti oaad ba halkan lagu sheeg fanalaqa waa socdeen faidaa ghulaamun waaba wiil yalcabu la ciyaaraya maca alghilmaani wiilasha la ciyaaraya faahada waa qabtay alkhadiru khadir biraasihi madaxiisa ayuu qabtay min aclaahu xagga sare ka qabtay faqtalaca waa siibay raasahu madaxiisa biyadihi qacantiisa ayuu ku siibay yani qoortiibuu jabiyey faqaala muusa muusa waxa uu yidhi miyaad dishay nafsan naf zakiyatan aahira oo bilaa dembiya ah, biayri nafsin qisaas la'aan iyo naf la'aan qaala waxau hi alam aqul laka miyaanan kugu odhan inaka adigu lan tastaiica awoodi maysid macii aniga macayga sabran sabr qaala bnu cuyayna waxaa wuri wa haada awkadu tanina way ka sii adag tahay waayo tii hore alam aqul inaka lan tastaiica maciya sabra walow nushada inoogu taalo alam aqul laka iyada lafteeda la taakiidiyey laakiin sida qur-aanku uu tilmaamayo ta hore waa alam aqul inaka ta dambana alam aqul laka inaka lan tastaiica saasaa loo jeeda tan dambaa kasii tawkiidsan fanalaqa waa socdeen xata ida ataya ilaa ay ka yimaadeen ahla qaryatin tuulo ehelkeed ay u yimaadeen istacama waxa weeye cunta ayay ka dalbeen ahlaha ehelkeeda fa abow waa diideen an yudayifuuhuma inay marti qaadaan bay diideen fawajada waa heleen fiiha qaryada dhexdeeda jidaaran gidaar bay ka heleen yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco ama u dumo fa aqaamahu uu toosiyey oo waa hagaajiyey yani gidaarka waxaa loogu nisbaynayaa doonitaan marka la eego sida uu usii socdo ee uu iilanayo inuu dhaco oo uu sii dumayo ayaa laga soo qaaday isagu inuu doonayo faaqaamahu waa hagaajiyey qaala alkhadru biyadihi khadr waxa uu ku yihi qacantiisa yacni haakada sidaas faaqaamahu waa toosiyey nebi buu ahaa iyo mucjizaad buu leeyahay ayuu sida ugu taabtay kadibna gidaarkii waa hagaagay mise intuu dumiyeybu dib u dhisay labadaba waa leeyihi tafaasiisheeda lama hayo laakiin waa hagaajiye gidaarkii waa hagaajiyey faqaala lahu muusa muuse waxaa uu ihi low shita aad doonto latakhadta waad yeelan lahayd calayhi gidaarkan hagaajintiisa ajran mushqaayad baad ku yeelan lahayd khaasatan qolo aynu martiqaad weydiisanno inoo diiday inaynu mushqaayad kaga qaadanay ahayd qaala waxaa khadir hada kaasi firaaqu baynii waa kala taga dhexdeenna iyo wa baynika adiga dhexdaada waa kala tagii aynu ku kala tegaynay wey qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waxa uri yarxam ullah allaha u naxariista muusa lawadidna waxaanu jeclaan lahay low sabra inuu sabro xataa yaqusa allahu calayna ilaa wa alla nooga qisoodo min mrihima waxa weeye xaalkooda iyo shanigooda ilaa waxyaabo faahfaahsan lainooga sii sheego isadii iyadoo kaamila ah laynoo sheegay alkhadr wa muusa wayna inoo soo noqon doontaa kitaabka waxa weeye fadaaisha iyo ayay inoogu soo noqon doontaa maxalu shaahidku waxa uu yahay imaam albukhaari waa xadiidkan halkan u keenay qofka haddii la weydiiyo waxa weeye cilmi haddii la weydiiyo inuu cilmiga alle subxaanahu watacaala u celiyo bal haddii la weydiiyo dadka yaa ugu cilmi badan alle subxaanahu watacaala inuu celiyo masalada aanu hubin ama waxaw ishkaalka ka gashay ama aanu u cadayn inuu alle subxaanahu watacaala u celiyo xataa hadduu u meesha uu jooga inuu ugu cilmi badan yahay inuu alle subxaanahu watacaala mar walba cilmiga u celiyo wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan baa inoo soo socota si kasta cilmi badan tahay cilmiga lagu siiyey waxa weeye marka cilmiga alle subxaanahu watacaala loo eego waa mid aad u yar weeye waxaana inoo iman doonta qofku waxaanu cilmi u lahayn ama aan u cilmiga inay ka mid tahay inuu alle subxaanahu watacaala u celiyo faina min alcilmi an yaquula arajulu ma laa yaclam allahu aclam hadalka cabdulahi bn mascuud xadiiku masaail badan buu tilmaamaya laakiin masalada ugu muhiimsanun baynu ka ishaaraynaa masaladaasi waxay tahay khadr calayhi salaam sida raajixa waa nebi loo waxyoonayo taana adilo badan baa tilmaamaysa fawajada cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min ladunna cilman ilaa saddex meelood iyo ka badan ayay aayaddaasi tilmaamaysaa inuu nebi yahay cabdan min cibaadina waa cubuudiya khaasa oo si gaara buu ilaahay isugu nisbeeyey waa cubudiyatu tashriif aataynaahu raxmata min cindina naxariis gaara wacalamnaahu min ladunna cilmi gaarana waa la siiyey waa waxyigii wey cilmi gaarana waa la siiyey waxyaabahaasi waxay tilmaamayaan inuu nebi yahay qolyaha loo yaqaano suufiyada markay cilmiga u qaybinayaan daahir wa baatin cilmi muuqanaya iyo cilmi qarsoon oo cilmiga muuqanaya ay leeyihiin waa salaada iyo soomka siday doonaan inay ka yeelaan oo ay yidhaahdaan waxbaa naloo kashfiyey ama nalagu ilhaamiyey ama nala tusay alwujd wlkashf wlilhaam iyo waxyaabaha la ay sheeganayaan ama ay ku magacaabayaan alcilmu laduniy yani cilmiga laduniga ah ee ilaahay agtiisa ka yimi waxay ka qaadanayaan qisadan ay ka qaadanayaan oo muusa calayhi salaam waxay leeyihiin axkaamtii daahirka ahayd buu ogaa inaan ilmaha la yska dilin doon dad leeyihiin oo bilaash kugu qaaday inaan la jajabin doontooda dadkii kuu diiday inay ku marti sooraan waxa ay leeyihiin in loo hagaajiyo iyadoo aan laga qaadanay waxayd wax lagaga qaato daahirkuu eegay khadr calayhi salaamna wuxuu ogaa cilmi baatin oo qarsoon oo sida muuqaalka uu keensanaya si ka duwan waxa weeye tilmaamaya taa waxay ka dhaliyeen culimada fiqiga iyo caqiidada iyo axkaamta taqaana culimo loo yaqaano kuwaasi cilmigoodu inuu yahay cilmu daahir inuu yahay laakiin cilmiga ka qiimaha badani inuu yahay cilmiga qarsoon marka kuwooda qullaadee fogaadee baatiniyada la yidhaahdo axkaamtanaynu ognahay dhammaanteed waa awilayaan salaadu maadaamay shan salaadood laynagu waajibiyey shan qof bay ku macnaynayaan cali iyo faatima iyo xasan iyo xuseen iyo ayay shanta salaadood u kala qaybinayaan bisha ramadaan soddonka maalmooda la soomayo soddon bay u kala qaybinayaan yacni daahirku waa soddon cisho in soomo dadka waxa weeye dhowe xaalkoodu sahlan yahay ee aan fogaan kuwaasaa sidaa ku macneeya laakiin iyagu waxay ku macnaynayaan soddon weli ayay ku macnaynayaaniyo ama ladunya ha ku magacaabaan ama ha ku magacaabaan cilmi loo fayday ama mid lagu ilhaamiyey waxyaabahaasoo dhan sharciga alla daliil ma aha wayumbad ilhaamu bilcaraai acni bihi ilhaam alwliyaai waqad ra'aahu bacdu man tasawafa wa cismat nabiyi tuujibu iqtifa waxyaabaha la sheegay laleeyaha waxbaa nala tusay wax sharciga wax lagu dhisaya maaha waa wax la tuuraya wey ilaa ay ka gaadheen waxay idhaahdeen cilmukum can mayitin can mayitin can mayit wa cilmunaa can ilxayi aladii laa yamuut iyagu waxay leeyihin dad dhintay baad ka qaadanaysaan ilaa laga gaadhaya cid dhimatay waa nabiga calayhi salaau wasalaam laakiin annagu si allaanu cilmiga toos uga qaadanaa oo ilaahaybaa waxna tusa wax noo fayda cadeeya wax nagu ilhaamiya si toosaanu cilmiga u qaadanaa cilmunaa can ilxayi aladii laa yamuut bay yidhahdeen waxaasoo dhan waa wax baaila waxay daliishanayaan waa qisadan khadar wey dee khadarna waa nebi haddii la yidhaahdo waa nebi wuxuu ku ogaaday waxyibuu wax ku ogaaday laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabadii cidda nebinimo sheeganaysa waa ayo iyagu waxay u wataan dad awliye ah oo aan ambiye ahayn inuu alla subxaanahu wa tacaala cilmi ku soo dejinayo ama cilmi loo faydayo baabun waxa uu baab u yahay man axad sa'ala weydiiya wlxaal huwa qaa'imun xaal uu yahay mid taagan caaliman caalim weydiiya jaalisan caalimkaasoo fadhiya yani saailku waa taagan yahay caalimkuna waa fadhiya man axad sa'ala weydiiya wlxaal saailku qaaimun uu taagan yahay caaliman buu weydiinaya waa mas-uulkii waa mafcuulkii ayuu weydiinaya caalimkaasoo jaalisan fadhiya mustaftigii kii suaasha doonaya in looga jawaabo waa taagan yahay kan la waa fadhiya yani waxa loo keenaya ma aha waxyaabihii la diiday man axaba an yatamatala lahu rijaalu qiyaama falyatabawa maqcadahu min annaar qofka doonaya dadku inay kor joogsadaan isaguna uu fadhiisto weynaysiin la weynaysiinayo yani goodiga noocaasa soo gudageli maysebaa looga jeedaa wax dhiba malaha caalimkiioo fadhiya in lasoo dul istaago kadibna suaal la weydiiyo suaashaana uu ka jawaabo isagoo fadhiya qaala waxa uhi bukhaari xadaana cumaan waa cumaan bnu abi shayba horenuusoomaray waxai ahbaranaa jariir waa ibn cabdilxamiid adabbi alkuufi can mansuur ibn lmuctamir alkuufi can abi waa'il shaqiiq ibni salma alkuufi can abi muusa cabdilaahi bni qays alashcari radi allahu tacaala can qaala waxaa widi jaaa waa yimi rajulu nin ila nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga ayuu u yimi isnaadkuna waa musalsl bikuufiyiin ahlkuufa ayuu musalsl ku yahay ila nabiyi sal اllahu alayh waslm nabiga ayuu u yimi faqaala waxa uhi ya rasuul mal qitaalu dagaal muxuu yahay fii sabiili jidka alle loo dagaalamo yani maxaa lagu sheegaya jihaad inuu yahay ama jidka alle in loo dagaalamay faina axadana maxaa yeele midkaayo yuqaatilu waa dagaalamaya adaban cadho dagaalamaya wa yuqaatilu waa u dagaalamaya xamiyatan qabyaalad iyo casabiyad buu u dagaalamaya xamiya yani xamaasad uu xamaasadoonaya cid ama qabiil ha noqoto ama jinsi ama lown ama waxa weey cid kale faraaca kor buu u qaaday nabigu calayhi salaau wasalaam ilayhi ninkaa xaggiisa rasahu madaxiisa halkaasaynu ka fahmaynaa waaba de saxaabiga aynoo sheegaya qaala waxau hi wamaa rafaca koruma qaadin ilayhi xaggiisa rasahu madaxiisa ila anahu mooyaane inuu ahaa kaana qaa'iman mid taagan inuu ahaa faqaala waxaa wili nabigu calayhi salaau wasalaam man axad qaatala u dagaalama litakuuna si ay u ahaato kalimat ullah kelmadda allaya diintiisu hiya alculyata saraynta badan fa huwa kaasi fii sabiili illaah waxa weeye jidka alla ninka jidka alle u dagaalamaya ka doonaya kelmadda alle inay sarrayso qasadka noocaasa laga helay alfaad kaleo inoo iman doonta asbaabo kalea la sheegay mid wuxuu u dagaalamayaa lilmaqnam inuu haniimo helo mid kale wuxuu u dagaalamayaa liyuraa makaana si loo arko booskiisa iyo qaabka uu u dagaalamayo waa istusnimo mid kale wuxuu u dagaalamayaa cadho uu cadhooday oo naftiisa uu difaacayo oo argoosi uu samaynay mid kale wuxuu u dagaalamayaa qabyaaladiyo xamiyo asbaabo badan baa la sheegay nabigu wuxuu kusoo koobay calayhi salaau wasalaam ninka jidka alle u jihaadaya waa ninka u dagaalama fii sabiil illaah waxyaabaha la sheegay waxaa ka mida lilmaqnam haniimo in loo dagaalamo marka halkaana ishkaal baa ku sugan yacnii qofku inuu u jihaado si uu haniimo u helo jidka allana uu waxa weeye kelmadda allana uu u kor yeelo xaalkiisu muxuu noqonaya markaynu adilada isu eegno axwaal baynu u qaybinaynaa qasadkiisu hadduu yahay haniimo keliya oo bimacnaa haddii la yidhaahdo haniimo adigu heli mays uu jihaadka ka baaqanayo kaasi ajar yeelan maayo waa ka halkan lagu sheegayo xadiidka lagu tilmaamayo lilmaqnab yani alfaadiis lagu tilmaamay wuxuu u jihaadayaa waa haniimo keliya ma aha litakuuna kalimat llahi iyo alculya hadduu helana waa dagaalamaya haniimada oo loo ballan qaado haddii la qadiyana jihaadi maayo dagaalami maayo yani waxa keliya uu baxay ee qasadkiisu yahay waa haniimo ama haddii uu ka dhigta asal litakuuna kalimat llahi hiy alculya iyo inuu masaariiftana kala soo baxo waxa weeye ta noocaasi wax dhiban ma ajarka waa nuqsaaminaysaa sida xadiidka muslim uu ma min sariyai tazuu fatanamu ila tacajaluu ulay ajrihim waxa wey qola ah hadday duulaan oo haniimo ay helaan niyadoodu haba wanaagsanaato ajarkoodii wax ka miday sii qadinteen yani waxaa la kala fadilaya qolo jihaad qaaday oo dhibaatooday oo dagaalamay oo safar galay oo waxba soo waayey iyo qolo xoolo ka soo helay labadaasi inaanay sinnayn marka hadii labada niyaba la jamciyo oo qofku uu idhaahdo waxaan u dagaalamaya jidka alle iyo inaan haniimo iyo fur ka soo helo waxaan leenahay ajarkiisa nuqsaamaya laakiin waxa weeye jihaadkiisu waa fii sabiil illah uu niyoodo haniimo keliyana waxa weeye fii sabiil illah noqon maayo yani ajarna ka heli maayo ajarna waxa weeye ka heli maayo inama alacmaalu bniyaat waataynu kusoo tilmaanay macnaha macna lamida waxataa u daliila adilo badan baa u daliila liyashhaduu manaafica lahum xajkii markii laga hadlayay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum ay fii mawaasim tijaara baa lagu macnay ibnu cabaasay ku macnayeen yani mawsimka xajku waa mawsim ganacsi weeye qofku inuu xaj u aado ganacsina uu hore usii qaato uu dadka ka iibiyo waayo waxa mawsim tijaara ay u noqotay qof waliba magaaladiisii iyo dalkiisii wuxuu ka keenaya wuxuu isleeyahay xajka waa looga baahanya marka markuu alaabta hore usii qaadayo ku talagalkiisu waa inuu xajiyo alaabahan wadankiisa taalana uu xujayda ka iibiyo waabuu sii niyooda ganacsi sooma waa sii waxba xajkiisa yeeli mayso laysa calaykum junaaxun yani wax dembiya idinkama saarna laakiin lama mid noqonayo qof xaj keliya u baxay oo niyooday la noqon maayo intaasubaa meesha lagu ishaaray maxalushaahidkuna waxa uu yahay nabigu alayhi salaau wasalaam axaabiga wuxuu u jawaabay isagoo fadhiya ninkuna waa taagna baabun wuxuu baabu yahay ama baabu suaali suaasha baabkeedii weeyi iyo wlfutya jawaab cinda ramyi ljimaar dhagax tuurka agtiisa waxa weeye suaal la isweydiiyo la isuna jawaabo qaala waxa uhi bukhaari xadaana abu nucaym waa kuma abu nucaym wa alfadl bnu dukayn almulaa'i qaala waxa uhi xadaana cabdulcaiiz bni cabdillaah ibnu cabdillaah ibni abi salama almaajishuun waxaa loo nisbeeyaa awowgii ibni abi salama wuxuuna caan ku yahay almaajishuun can izuhriy waa moxamed bni shihaab can ciisa bni alxata bni cubaydillaah bni cubaydilah waxaa dhalay alxat bni cubaydilah axad lcasharai mubashariina bاljanna can cabdilahi bni camr bn اlcaas radi allahu tacala canhuma qaala waxa uu yidhi ra'aytu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan arkay cinda aljamrati jamrat lcaqaba agteeda dhagax tuurka agtiisa wlxaal huwa yus'alu iyadoo wax la weydiinayo oo dadku ay su'aala weydiinayeen faqaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuul allah naxartu waan gowracay qabla an armiya intaana dhagax tuurashada samayn qaala waxaa uhi nabigu irmi tuur walaa xaraja wax dembiina dushaada ama cidhiidhiya waxaayd ramiga in la horaysiiyo ayay ahayd qaala aakharu mid kale waxa uhi yaa rasuul allah xalaqtu waan xeertay qabla an anxara inta aanan gowracin waataynu soo sheegnay rad xaa ramyun dabxun ama naxrun xalqun awaafun saasay u kala dambeeyaan kanina waxa wey wuxuu sameeyey xalqigii ayuu horaysiiyey oo dabxigii buu dambaysiiyey waa sidii nabigu sameeyey si aan ahayn qaala nabigu wuxuu uhi inxar gawra walaa xaraja dembina kuma saarna su'ila lama weydiin nabiga calayhi salaau wasalaam can shayin shay shaygaasoo qudima la hormariyey walaa ukhira shaygaasoo la dibdhigay ilaa qaala nabigu wuxuu odhanaya ifcal samee walaa xaraja ay calayka dembina dushaada ma saarna waxa uu yahay goobta cibaadada ee dhagax tuurkaa ah agtiisa ayaa nabiga calayhi salaau wasalaam su'aalaha lagu weydiinayay nabiguna waa jawaabayay cinda aljamrati jamrada agteeda ayaa wax lagu weydiinayay nabiguna waa ka jawaabay calayhi salaau wasalaam baabun wuxuu baabu yahay qowlu llahi tacaala wmaa la idinma siin min alcilmi cilmiga xaggiisa ilaa qaliila wax yar mooyaane yani waxaa cilmiga laydinka siiyey waa waxaad u kooban qaala waxaa uhi bukhaari xadaana qays bnu xafs ibn lqacqac addaarimi hore inooma soo marin qaala waxau hi xadaana cabdulwaaxid ibn ziyaad albasri waana soo maray qaala waxau hi xadaana alacmash sulaymaan ibni mihraan oo sulaymaana ah. xadaana alacmashu waa naanaystii wey sulaymaanu waa magacii wey can ibrahim bni yaziid annakhaci can calqama bni qays annakhaci can cabdillaah calqama waa kuufi cabdilah haddii la yidhaahdo la ilaaqo fii kuufa oo uu noqonaya waa cabdulaahi bni mascuud sanadkanna horuu inoo soo maray waxaynu kusoo tilmaanay asaxu lsaniid in lagu tilmaamay kadabnu mihraana can ibraahiima can calqamati can ibni mascuud اlxasan sulaymaan ibni mihraan waa alacmash can ibraahiim can calqama can ibni mascuud waa min asaxi lsaniid baa lagu tilmaamay asaniid dunya haddii la soo dhoweeyana asaniid اlkuufa kuwa ugu saxiixsan wey an cabdlaahi bni mascuud radi allahu taala anhu qaal waxaa wuri bayna xilli ana anigu amshi aan la socdo maca nabiyi sal allahu alayh wasalam fii khirabi lmadiina madiina kharaabadaheeda qaar ka mida wlxaal huwa nabigu uu yahay yatawakau mid cuskanaya calaa casiibin ul macahu maciisa ahaatay yacni ul laga soo gooyey ama laga sameeyey geetimireedka laamihiisa laga sameeyey famara binafarin koox buu nabigu soo maray min alyahuudi yahuudda ka mida faqaala bacduhum barhkood waxay ku yidhahdeen libacdin barhka kale saluuhu weydiiya can iruuxi nafta weydiiya wa qaala bacduhum barhkood waxay yidhaahdeen laa tas'aluuhu ha weydiinina laa yaji ka iman maayo fiihi gudihiisa shayun shay oo takrahuunahu aad nacaysaan ama laa yajiiu ka iman maayo fiihi gudihiisa yani ha weydiinina si aanay uga iman jawaab aad dhibsataan si aanay uga soo bixin yani oo ka duwantii aa hayseen faqaala bacduhum barhkood waxay yidhaahdeen lanas'alannahu weydiinay oo weydiinay faqaama waa istaagay rajulu nin baa oo minhum yaga ka mida faqaala waxau hi ya abalqaasimow ma ruux ruuxdu waa maxay fasakata waa aamusay faqultu waxaan idhi inahu nabiga alayhi salaau wasalaam yuuxaa ilayhi waa loo waxyoonaya oo waxyibaa kusoo degaya faqumtu waan istaagay falama njalaa canhu markuu culayskii ka faydmay qaala waxau hi nabigu faqaala waxau idhi wayasaluunaka waa ku weydiinayaan can iruuxi ruuxda ayay ku weydiinayaan qul waxaa tidhaahdaa alruuxu ruuxdu min mri rabbi rabbigay amarkiisa ayay ka mid tahay wamaa uutuu min alcilmi cilmiga xaggiisa ilaa qaliila wax yar mooyaane wax kale lama siin qaal amash amash waxa uu yidhi haakada waa qiraatina qiradayada wamaa uutuu min alcilmi ila qaliila laakiin sida aynu hayno wamaa uutiitom min alcilmi ila qaliila qiradaasina waa mid shaada kuwa mashhuurka ee mutawaatirka ah waxa wey kama mid ah maxalushaahidku waxa uu yahay cilmiga la ina siiyey si kastaba haddaynu u dadaalno waxa weeye waa cilmi aad u yar wey wamaa min alcilmi ila qaliila waa cilmi aad u kooban waxaana halkaa lagu tilmaamaya waxay isweydiinayeen waa ruuxda wey nafta macnaheeda la isweydiinay naftan aynu haddaynugu sugan tahayna aynu nool nahay haddii la inaga qaadana aynu dhimanayno waayo sideedaba almowt marka la macnaynayo waa ruuxda iyo jasadku inay kala baxaan kala bixidda ay kala baxeen ayaa waxa weeye qofkii uu ku noqonayaa mayit mayit ruuxdu waynaga baxaysaa waxaaynu leenahay waa noolya iyo waa dhintay waa jasadkii weeye waxa uu ku noolaanaya ama uu ku dhimanayaana waa ruuxdaas haddii ay la joogtana waa noolya haddii laga saarana waa dhimanaya marka jidhkeennu qiimihiisu iyo waxa uu ku dhaqdhaqaaqaya waa ruuxda weeye haddii laga qabto waxa weeye wuxuu noqonaya juatan haamida ya looxiyo khashab buu noqonaya jirkii ruuxda noocaase inugu sugan ee sidaa muhimka u ah ayaynu fahmi la'nahay oo cilmigeeda aynaan ahayn yani ku sugan cilmigeeda aynaan ahayn oo waxba ka ogeyn wixii kalona de min baabi wla ilaa hada alxad ayuu cilmigeennu yaryahay waxaynugu sugnaabaynu fahmi la'nahay wax kaleba iska daa baabun wuxuu baab u yahay man axad taraka ka taga bacd alikhtiyaar wixii uu doortay ama masaladii uu doortay wax ka ayuu ka tegayaa makhaafata cabsi uga tegaya uu ka cabsanayo an yaqsura inuu gaabto fahmu bacdi nnaasi canhu dadka qaar fahamkiisu inuu ka gaabto hadalkaa uu doortay haddii uu ku socon laha fa ay ku dhacaan fi ashadda minhu midka daran yani wuxuu ku tilmaamaya qofku masaladii uu ku qanacsanaa ya wuxuu ku qanacsan yahay bisinka in hoos loo dhigo laakiin waa la jahraya oo bisinka kor buu u qaadaya isagoo ilaalinaya wax ka weyne inaanay meesha ka dhicin ama dadka qaar inaanay si kale u fahmin markaan malesia tegay wadanko dhan laga duceeye salaada dabadeed nimankii xitaa b h ga xadiiska ka qaatay waxa weeye salaada dabadeed waa duceeyeen way duceeyaan waxay u ducaynayaan dadko dhan baa waxay odhanayaan hadday ducayn waayaan waa wahaabi wey wahaabiyadana balay ka aaminsanyihin hayaatiin laysu soo diray marka way duceeyaan dadka isu ekaysiiyaan dadkuna waxay ku kala xukumayaan caamadu ninka wahaabiga ee khatarta ah iyo ninka dadka la midka ah bacda salaadka inuu duceeyo marka waxay ku khasbayihiin salaada dabadeed inay duceeyaan markii aan u tagay aniguna way ii sheegeen oo la duceeyey salaada dabadeed ya jamci baan ka qayb galay waayo de raggii jooga hadday sidaa yeelayaan anigoo laba saddex cisho la joogaya waxa weya waa makhaafata lama duceeyo salaada dabadeed nabigana lagama hayo calayhi salaau wasalaam laakiin waxaad uga tegaysaa min baabi lmasaalix qaala waxa ui xadaana cubaydullahi bnu muusa alcabsi alkuufi can israa'iil waa raggii ugu horeeye masaanida alifay buu ka mid yahay can israa'iil ibni yunus ibni abi isxaaq asabiici an abi isxaaq camr bni cabdilaah asabiici waa israa'iil awowgii weeye waana haddii la iskhilaafo abat nnaas fii israaiil wey fii abi isxaaq can lswad bni yaziid annakhaci qaala waxa uhi qaala lii ibnu zubayr waxa igu idhi kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd tusiru ilayka mid kugu siraysata kaiiran in badan yani xadiian kaiiran ama alaaman kaiiran hadal badan ayay kugu siraysanaysa famaa xadaatka maxay kaaga sheegtay fi kacbati kacbada qultu waxaan idhi qaalat lii waxa igu tidhi qaala nabiyu sal اllahu alayh wasalam ya caaisha lowlaa qawmuki qowmkaagu haddaanay ahaan lahayn xadiiun qaar uu yahay cahduhum xilligoodu qaala bnu zubayr waxa uu yidhi bikufrin gaalnimo xilligoodu haddaanu ku cusbayn oo bimacnaa aanay dhowaan gaalnimo ka soo bixin lanaqadtu waan jabin laha oo waan dumin laha alkacbata kacbada fajacaltu laha baabayni laba baab baan u samayn lahaa baabun baab yadhulu naasu dadku ay galayaan iyo wa baabun baab yakhrujuuna ay minhu xaggiisa ay ka soo baxayaan fafacalahu waa sameeyey ibnu zubayr waa sameeyey yani nabigu calayhi salaau wasalaam waa doonayey kacbada intuu dumiyo inuu gaadhsiiyo seeskii nabi ibraahim calayhi salaam oo qurayshi ay gaari weyday markii ay dhisayeen nafaqadu u saamixi weyday wuxuu nebigu taa u joojiyey isagoo doonaya oo danaynaya oo jeclaysanaya isagoo ilaalinaya qurayshi inay ma wuxuu doonayaa libta inuu yeesho waayo cidda dhisaysa magac iyo sharaf bay ka helaysaa waxaa laga yaabaa xaggii qabyaalada inay u kacaan fitna ay ka dhalato oo ay fitnoobaan oo ay yidhaahdaan banuu haashim baa doonaya libta inay yeeshaan waayo markaa dambe la dhisaya nabigaa ka mas noqonaya oo dhisaya xadiikana saasaa loo keenay siday baabka munaasibka isugu yihiinna waa ah. baabun wuxuu baab u yahay man khasa mid ku gaar yeela bilcilmi cilmiga qowman qolo duuna qowmin qolo kala sokadi karaahiyata diidma uu diidayo ama uu nacayo anlaa yafhamuu inaanay kii hore u dhow yahay wa qaala caliyun cali waxaa wuri xadiu naasa dadka u sheega bima yacrifuuna waxay fahmayaanoo garanayaan atuxibuuna ma waxaa jeceshihiin an yukadab allahu warasuuluh ilaah iyo rasuulkiisa in la beeniyo yani dadku waxay fahmayaan u sheega waxaanay caqligoodu gaadhayn yaan loo sheegin diinba haba noqoto maa kullu maa yuclamu yuqaal baa laga qaataa wax kastoo cilmiya ama maa kullu xaqin yuqaal wax kastoo xaqa lama sheego waxaa loo baahanya meel munaasiba iyo cid fahmaysa in loo sheego qaala waxa uhi xadaana cubaydullahi bnu muusa alcabsi can macruuf ibni kharabuud almaki waa nin laga hadlay wey aarkan baana lagu sheega meel labaad laguma sheegin ibnu maciin waa daciifiye waa nin hadal ku sugan yahay wey can abi ufayl waa camir ibni waila waa axaabigii sanadka dhintay ee axaabada ugu geeri dambeeyey can caliyin axaabi kalu ka warinaya bidalika hadalkaas yani hadalkii cali maadaama hadal marfuuca aanu ahayn oo nabigu ku hadlay ayuu bukhaari kala bedelay oo sanadkii intuu sheegay hadalkii cali lama sheegina waa la cagsiiyey hadalkii cali baa la sheegay sanadkiisana waa dambaysiiye marfuuca iyo mawquufka si loo kala sooco hadalkana hore soo macnayn qaala bukhaari waxa uri xadaana isxaaq bnu ibraahim ibnu rahuya ama ibnu rahawey isxaaq ibnu ibraahim ibni makhlad alxandali baa la yidhahda qaala waxa uri xadaana mucaad mucaad ibni hishaam ibni abi cabdillaah addastawaa'i qaala wuxuu hi xadaanii abi waa hishaam ibni abi cabdillaah addastawaa'i can qataada waa ibni dicaama assaduusi qaala waxa uhi xadaana anas bnu malik ana nabiya sal allahu alayh wasalam wlxaal mucaadu mucaad uu yahay radiifuhu mid ku fangashan oo la fuushan cala araxli waxa weeye kooraha damaar bay fuushanaayeen dameerka uu la fuushan yahay qaala waxaa wuli yaa mucaadu mucaadow ibna jabal ibni jabalow nabigu waa u dhawaaqay qaala waxau hi labayka waan ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba yaa rasuul allah rasuulkii ilaahiyow labayk waa taniya yani ijaabatan bacda ijaaba ijaabo ama ajiibid ajiibidii ka dambaysaan ku ajiibay wa sacdayka ay iscaadan bacda iscaad waxa weeye liibaan liibaani ka dambayso iscaadan bacda iscaad yani waxaa looga jeedaa macnuhu u dhacayaa yani si wanaagsan baan kuu ajiibay waa hadal la isticmaalo wey labayka wasacdayk qaala waxa uri ya mucaad mucaadow qaala waxa uhi labayka ya rasuul allahi wasacdayn alaaan saddex goor buu ku soo celceliyey nabigu calayhi salaau wasalaam hadalkaas mucaadna uu u jawaabayay qaala wuxuuhi nabigu maa min axadin qof ma ahan yashhadu garaya an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu alla mooyaane wa ana muxamadan muxamadna rasuulullah rasuulka ilaahay inuu yahay sidqan isagoo ka rumaynaya min qalbihi qalbigiisa ilaa haday jirto xaramahu llah ilaahay waa ka ilaaliya oo waa ka xaaraantinimeeya cala naarta qaala waxa uhi ya rasuul allah afalaa uhbiru bihi nnaas dadka ma u sheegaa masaladaas fayastabshiruu dabadeedna ay bushaaraystaan qaala waxau hi nabigu idan xilligaas haddaad u sheegto yattakilu way tala saaranayaan oo bimacnaa kelmadda shahaadateynkaay ku kaaftoomayaan oo camal samayn maayaan wa ahbara waa sheegay biha masaladii mucaadun mucaad waa sheegay cinda mowtihi geeridiisa agtiisa taauman isagoo dembi ka baaya yani khawfan min alimi isagoo dembi ka baaya baabku waxa uu yahay masalada haddii aad ka baqdo in la fahmi waayo masalada haddii aad ka baqdo waxaan munaasib ahayn inay ka dhalato xaq waxaad u culimmada qaar waxay yidhaahdeen waadicu lcilmi fii hayri ahlihi ka muqallidi alqiradati wاlkhanaasiir alyawaaqiit yacnii cilmiga meesheedii haddaadan dhigin ama cidaan munaasib u ah inaad u sheegto waxaad la tahay daanyeer iyo doofaar mid dahab u suday baad la noqonaysa iyo dheeman ayaad la noqonaysa yacnii cilmiga meesheeda waa in la meel ku munaasiba masaladaasuu xadiidku inoo caddaynaya oo nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ku leeyahay mucaad haddii dadka loo sheego shahaadateynka haddii lala yimaado ashhadu an laa ilaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah naartu xaaraan bay ka noqonaysaa waxaa laga yaabaa inay u fahmaan cibaado inaan loo baahnayn camal inaan loo baahnayn oo labadaa kelmadood cadaabka alle inay kaga badbaadayaan xaqiiqaduna sidaa ma aha xaqiiqadu waxay tahay waxa la hubaa oo dhacaysa oo adiladu inoo sheegtay dad la yimi shahaadateynka in hadii ay unuub la yimaadaan hadday unuub la yimaadaan xadiidka uga jawaabaynaa qofka shahaadateynka la yimi naartu xaaraan bay ka noqonaysa waxaa lagu macnaynaya macnaha ugu fiican baynu qaadananaa ilaa an macna lagu macnay macnaha ugu haboona waxay tahay dadka unuubta mutaystay ee alla subxaanahu watacaala uu ugu talagalay inuu ciqaabo shahaadateyn la yimi waayo dadka unuubta samaynaya qaar baa la cafinaya in shaa cadaba wain shaa cafaa canhu cidii alla ugu talagalay inuu cadaabo cadaabka noocaasa xaaraan waxaa ah maadaamay shahaadatayn la yimaadeen inay weligoodba ku sugnaadaan marka shahaadataynku waxay ka xaaraantinimaynayaan dadka noocaasa inay ku aabaadaan oo weligoodba naarta ay ku sugnaadaan yani xaramahum cala naari lmuabad naarta abadiga abaa xaaraanka ah marunbay ka soo baxayan intii aan la ciqaabinna dee sidooday u badbaadeen marka ishkaalku wuxuu ka imanayaa dadkii ciqaabta mutaystay ee muwaxidiinta ah. taana waxaynu ku jawaabaynaa abadigaa la diiday oo xaaraanka ah qaala waxa ui xadaana musadad qaala xadaana muctamir waa muctamir ibni waatuwaaan malay abi aabbahay qaal waxa uu ii aabbihiina waa sulaymaan bnu darkhaan ataymi albari qaal waxa ui samictu anas bnu malik waa musalsl bilbariyin wey qaal waxa ui ukira lii waxa la ii sheegay ana nabiya sal allahu alayh wasalam nabigu qaala limucaad mucaad inuu ku yidhi man axad laqiya allaha alla la kulmay laa yushriku bihi shayan xaal aanuu cibaadadiisa cid la wadaajinay dahala waa gelaya aljanata jannada ayuu gelaya qaala waxaa wuri alaa ubashiru nnaas dadka ma u bushaaraya qaala waxau uhi nabigu laa maya inii anigu akhaafu waxaan ka baqaya an yattakiluu inay tala saartaan cala shahaadatayn wayatruku lcamal camalka iyo cibaadooyinkana ay ka tagaan kii horuu la macno yahay hada wallah aclam wsal allah wslama cla nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wslem